رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب قراءة الفاتحة faatixada akhrinteeda waajibnimadeeda ayuu baabu yahay macanaa salaada dhexdeeda in faatixada la akhriyo oo ragcadda faatixada lagu akhriyo inay waajib tahay can cubaadata bni saamitin radia allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam qaal wuxuu yidhi laa salaata salaadi ma jirto liman cid salaadi uma jirto lam yaqra' aan akhriyin bifaatixati alkitaabi kitaabka faatixadiisa waa qur-aanka faatixadiisa waxaa wariyay aljamaacatu jamaacadii baa warisa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan laa tujzi'u ma gudayso salaatun salaad ma gudayso liman cid uma gudayso ama salaadaasoo liman cid u sugnaata lam yaqra' aan akhriyin bifaatixati alkitaabi kitaabka faatixadiisa aan akhriyin rawo waxaa wariyay lafdigaas addaara qutniyu baa wariyay wa qaala wuxuuna yidhi isnaadun saxiixun waa sanad saxiixa xadiidkan waxaa deliishaday jumhuurulculamaa oo ku tagay ama qaba in salaadu aynan asaxaynin haddii faatixada laga tago arrintaasina ragcad kasta inay laga maarmaan tahay bimacnaa marka waxay noqonaysaa inay rukni tahay tiir ka mida tiirarka salaada oo la'aanteed aynan salaadu asaxaynin ayay u deliishadeen maxaa yeelay laa salaata waa nafyi baa la yidhaahdaa nafyigaasina ama wuxuu ku dhacayaa daatada oo markaa daata sharciya salaada shareecadu salaad u taqaano ma jirto ama laa salaata inaad sixada ku xambaarto oo aqrabu lmajaasayn ah oy noqoto laa salaata saxiixa salaad saxa ma jirto labadaba waa la mari karaa lafdigan dambe ee daraqutni baa sii caddaynayo laa tujzi'u salaatun ma gudayso fiican u qeexay madhabkaasina waa madhabu jamaahiiri ahlilcilmi salafan wa khalafan faatixadu inay rukni tahay salaadu ayna ka maarmin waxaa kaloo deliishaday xadiidkan sidoo kale jumhuurta maalik iyo shaafici iyo axmed iyo jumhuur ulculamaa min alsaxaabati waataabiciin oo waxay u deliishadeen faataxada beddelkeeda ama booskeeda inuusan qur'aan aan kala geli karin qur-aan kaleoo booskeeda geli kara oo iyada bedeli kara ma jiro waxay arrintaa ku khilaafsan yihiin xanafiyada oo xanafiyadu iyagu waxay yidhaahdeen faqra'uu ma tayasara min alqur'aan wixii uun fududaada oo qur'aanka ah faataxadu laasima ah laakiin wax uun qur-aanka ka mida akhri maa tayasaradaasay cuskadeen jumhuurtuna waxay qabaan faatixadu waa farad waa rukni booskeedana qur-aan kale ma geli karo xadiikanaa ka mida xadiistay deliishanayaan jumhuurta adiladeed ka mid wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo yaquulu leh man sallaa ruuxii tukada salaatan salaad salaadaasoo lam yaqra' uusan akhriyin fiiha dhexdeeda biummi lqur'aani ummulqur'aan uusan ku akhriyin fa hiya salaadaasi khidaajun waa naaqis way dhimanta way kala dhimanta rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maajah iyo ibnu maajah baa wariyey wakadalika waxaa soo saaray alimaamu albukhaari fii jusihi yani alqira'a khalfa alimaam kitaab juz yar buu leeyahay oo masilada qoray kadalika taxaawi baa soo saaray fii mushkili alaahaar wa sharxi macaani alaahaar labadaba uu ku soo saaray ibn abi shayba iyo qayrkoodba sanadkiisuna waa xasan maxaa yeelay sanadka waxaa ku jira nin la yidhahdo moxamed ibnu isxaaq oo caddeeyey yani taxdii caddeeyey sanadku marka waa xasan laakiin xadiidku waa saxiixun liqayrihi ayb maxaa yeelay waan soo marnay xadiiskan abu hurayra waqad sabaqa waxaa soo hormaray buu sabaqa waqad sabaqa waxaa soo hormar wuu soo hormaray miluhu mid isaga la mid ah min xadiidi abi hurayrata xaaluya xadiikaasi waa xadiikii mxuu ahaayey baabkii kan ka horeeyey xadiidka u horeeya wey man salla salaatan lam yaqra' fiiha bifaatixati اlkitaabi fahiya khidaajun xadiidka abu hureyre soo maray waaye ee aynu soo sheegnay ee ay wariyeen jamaacadu ilaa bukhaari ibn maajah mooye xadiikaasaa marka shaahid u ah xadiika abu hureyran soo marnay baa shaahid u ah. waqad sabaqa waxaa soo hormaray miluhu min xadii abi hurayra oo shaahid buu u yahay ayb xadiidkan waxaa kaloo deliishanaya horta ummulqur'aan iyo faatixat lkitaab iyo waa magacyo ay leedahay suurat lfaatixa khidaajkana waxaa laga wadaa bimacnaa dhimanaanta fahiya naaqisa way kala dhimanta dhimanaantaa marka laba macno ah macno salaaddii way dhiman tahay oo waxbaa ka dhiman laakiin waxa ka dhiman ma keenayo inay burto dhimanaanta qaarkeedna waxay keentaa inay salaada dhan burto meesha ka baxda oo dhimanaantu markay ku saabsan tahay rukni tiir ka mida tiirarka salaada markaasi dhimanaantaasi waa dhimanaan keenaysa salaaddu inaysan asixin oo burto macnaha marka alimaam ibnu mundir caleyh raxmatullah fii kitaabihi alwsat wuxuu leeyahay dhimmanaantan fahiya khidaajuntaasi axaadiista kalea laga faa'iidaysanaya inuu yahay naqsi keenaya salaada buritaankeeda xageen ka qaadanayna waxaan ka qaadanaynaa axaadiista kale xadiiska cubaadatu bnu saamid iyo hayrkii oo dhahaya maba jirto salaadu faatixa la'aan kan marka naqsiga uu sheegayo ma aha naqsi salaadii lagu wadan karo ku socon karto ku asixi kartee waa naqsi keenaya salaaddu inaysan asixin axaadiista kale xadiiska cubaadiya heyrkii baana laga faa'idaysan macnaha isaga oo kutusaya buu le macnaha ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sal lay waslam xadiiskan waxaa daliishaday fa hiya khidaajuntaas bacdu ahlilcilmi oo qaba faataxada in la akhriyo salaada ama ragcadda lagu akhriyo rukni ma aha la'aanteedna salaaddu waa ansixi karta waana madhabu taa'ifa min culamaa'i salaf waa saxaabada qaarkood baa laga wariyaa marka qoladaasaa qaba waxay leeyihiin fa hiya khidaajun waxaa la yidhi waa naaqis ee lama dhihin way burtay waa naaqis haddii layidhi bimacnaa salaaddii way asaxday baa laga qaadanayaa wayse kala dhimanta meeshaa waxaa laga fahmi bilayn marka oo laga qaadan karaa inaysan laasim faatixadu ahayn qolyahaasaa daliishanaya laakiin jawaabtu waxay noqonaysaa hadalkii aan ka soo guurinay ibnu mundir oo ah naqsigu marna wuxuu keeni karaa inay salaadu burto oo waa markuu rukni ku saabsan yahay meesha ka baxay marna waxay keeni kartaa inuusan salaaddii burin oo waa ku saabsan yahay ama waajib ku saabsan yahay ama mustaxab ku saabsan yahay marka in faatixada ka tegitaankeeda naqsiga ka imaanaya inay salaadu la burayso waxaa nidhi waxaa laga qaadanayaa xadiidka cubaada laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab taasaa laga qaadanaya man macnahaas laga wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi waalih wasalam nebigu amarahu wuxuu amray abuu hurayru amrayaa an yakhruja inuu baxo oo fa yunaadiya u dhawaaqo muxuu ku dhawaaqayaa laa salaata salaadii ma jirto ilaa biqiraa'ati faatixati alkitaab kitaabka faatixadiisa akhrinteeda mooyee si kale salaadii ma jirto iyo famaa zaada iyo wixii faatixada ka siyaasa salaadii ma jirto ilaa faatixada in la ahriyo mooye iyo weliba wax ka siyaasan famaa zaada rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyay abu daawuuda iyo abu daawuud kadalika waxaa wariyey bukhaari e, fii jus'ihi alqira'a khalfa alimaam wakadalika daara qutn iyo xaakim intuba way wariyeen waana daciif xadiidkani ayb e, lafdiga ah e, mxuu ahaayey lafdiga isaga famaa zaada wata xadiidku daciif buu ku yahay sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo jacfar ibnu maymuun oo saduuqun yukhti ah ziyaadadaasi famaa zaada ana wa ziyaada shaada laakiin xadiidku waa saxiixun lighayrihi xadiidku si ahaantiisa waa saxiixun lighayrihi waxaa saxiixiye xaakim iyo dahabi iyo sheekh albaani iyo hayrkood abu daawuud iyo hayrkii lafdi kaley ku wariyeen innahu laa salaata ila biqur'aanin walow bifaatixati اlkitaabi famaa zaada lafdigaa waxaa iska leh abu daawuud lafdigaasina waa lafdi munkar ah maxaa yeeley ninkaa daciifkaa baa la tafaruday sidaas daraaddeed ma sugna laa salaata ila biqur'aanin walow bifaatixati اlkitaab oo markaa xanafiyadu daliil u noqon lahaa inuu qur'aanka la geli karo booska faatixada laga qaadan lahaa laakiin lafdigaasi ma sugna lafdiga xadiidku waa kan laa salaata ila biqiraa'ati faatixati alkitaab famaa zaadadaasi iyaduna waa daciif culimmada qaarkood waxay ku xoojiyeen lafdi kaleo ku soo arooray cinda muslim fasaacida famaa zaada iyo fasaacida waa isku mid laakiin lafdiga fasaacidaa laftiisa oo muslimka ku yimid baa la haystaa oo bukhaari iyo rag baa daciifinaya oo waxay leeyihiin waa ziyaada culimmada qaar ka mida oo ku tegay faataxada keligeed ma waajibaysee suurad kale in la raaciyana waajib bay noqon waana madhabu taa'ifa min alculamaa yacni wax weeyaan faataxadii waa lagaa maarmaan inaad faataxada qur'aan kale raacisana waa lagaa maarmaan oo haddaadan qur'aan kale ku darin salaadaadii maba asaxayso sidaasii qoox culimmada ka midoo martay baa xadiiskan deliishanaya oo waxay deliishanayaan famaa zaada iyo riwaayada lafdiga yani ku timid muslim fasaacida faataxada iyo wax kaloo siyaada ka ah yay deliishanayaan laakiin labadaa lafdiba waa la haystaayo waxaa la leeyahay waa shaad aan sugnayn ayb jumhuurtaa khilaaftay oo waxay leeyihiin cala asawaab waxa laasimka waa un faataxada wixii faataxada ka siyaadsan waa mustaxab waa sunno ee wax salaadu ama u burayso ama dhib u soo gaadhaya ma aha waa madhabka jumhuurta way macna baabu maa jaaa wixii yimid buu baabu yahay fii qiraa'ati alma'muumi ma'muumka akhrintiisa wixii ku yimid wa insaatihi iyo dhagraaricintiisa yacni dhegaysigiisa idaa goortii samica uu maqlo imaamahu imaamkiisa uu maqlo waxaan baabkaa ku soo marnay faatixada in la akhrinayo oo ay laga maarmaan tahay salaadna ayna jirinba faatixa la'aan ayb marka ruuxu mar waa imaam marna waa ma'muum oo isagaa ku daba tukanaya marna waa munfarid oo keligii buu tukanaya markuu keligii tukanayo faatixada inuu akhrinayo uusan ka tegi karin waa baabka hore waa baabkan haddaan soo dhammaynayo markuu imaam yahay sidoo kale faatixada kama tegi karo waxaa timid markuu ma'muum yahay oo imaamkiisa ku daba xidhan oo iyaduna laba xaalo leh inuu imaamkiisu kor qiraa'ada u qaadayo oo uu qiraa'ada imaamkiisa iyo inuusan imaamka qiraa'adiisa maqlaynin ama imaamkii baa qiraa'adii hoos u akhrinaya oo salaaddaa sirriya ah ama ma ahee salaaddu waa jahriyo imaamku kor buu u qaadaya laakiin isagu waa ka fogyo maoo maqlayo imaamka qiraa'adiisa marka labadaas labadan xaalad dambe hal mid bay noqonayaan ayb meesha marka wuxuu ka hadlayaa ma'muum imaamkiisa ku daba xidhan imaamkiisa akhrintiisiina maqlaya oo qur-aankuu akhrinayay maqlaya muxuu akhrinayaa oo qur'aan ah maxuusan ise akhriyayn miska aamusayaa ma qiraada imaamka unbuu dhegaysan ma wuxuu akhrin baa jira taas way miduu ka hadlay waa xaaladda ah markaad ma'muum tahay imaamkaagana aad akhrintiisa maqlaysa ayb baabu maa jaaa wixii baabu yahay fii qiraa'ati lma'muumi ah, ma'muumka akhrintiisa iyo wa insaatihi dhagaysigiisa insaatka waxa la waa dhagraaricinta waxaa kaloo dhan inaad ku mashquulsantaha intaad ka jeedsato inaad u dhagraariciso idaa goortii samiica uu maqlo imaamahu imaamkiisa markuu maqlo qiraa'ada imaamka markuu maqlaya idaa samicadaasi waxaa soo galaya ama wuu la jahrayaa laakiin adugu ma maqlaysa ama cillad adigu ku haysataadan la maqlayn oo ama dhagool ama dhago culays ama waad ka fogta ma maqlaysa ama ma ahee imaamka qiraa'adiisu waa xaaladda labaade hoos buuba u ahrinayo salaadaa siriyaah labadu way soo gelayaan ayb insaatuu idaa samica imaamahu waa inuu markuu maqlaya laga hadlaya hadduusan maqlaynin markaas yani wax masale kale can abi hurarata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi inamaa jucila wa un la yeelay alimaamu imaamkii waxaa loo yeelay liyu'tama in lagu daydo bihi isaga in la raaco oo la dabagalo oo lagu daydo unbaa imaamka loo yeelay waxa meeshaba loo istaajiyeyba waa in la raaco lagu daydo ee faidaa goortii kabbara uu takbiirsado fa kabbiruu gadaashiisa takbiirsada allaahu akbar markuu salaada ku galo idinkuna ka daba dhaha waidaa goortii qara'a uu akhriyana fa ansituu dhagaysta oo u dhag raaraciya qiraa'adiisa rawaahu waxaa wariyey alhamsatu ila tirmidiya wa qaala muslimun muslim wuxuu yidhi huwa isagu saxiixun xadiidkani waa xadiid saxiixa muusan soo saarin laakiin mar la weydiiyey oo uu yidhi waa saxiix ayaa waxaa la yidhi maxaad ugu qori weyday kitaabkaaga markaasaa wuxuu yidhi xadiis kastoo saxiixa kumaanan qorin kitaabka ee wixii isku waafaqeen baan ku qoray buuri marka sidaasuu ku saxiixiyey alimaam muslim caleyh raxmatullah lakiin kitaabkiisa kuma qoran xadiidku wuxuu leeyahay waxaa laysku haystaa ee qaybta dambe ee wa waidaa qara'a fa ansituu imaamku markuu akhriyo dhagaysta qiraa'adiisa jumladaasaa laysku haystaa oo a'immada xadiidka qaar ka mid a ah waxay leeyihiin jumladaasi waa shaad waa daciif bay leeyihiin xadiidka inta kala saxa laakiin waa shaad qaarna way sugayaan shaahid buu leeyahay oo jumladaas damba wato waidaa qara'a fa ansituu xadiid kaloo umar khaati furayaa jira oo xoojinaya waana xadiidkaas soo marnay min xadiidi abi muusa ee ahaa idaa qumtum ila asalaati falya'ummakum axadukum waidaa waidaa qara'a alimaamu faansituu ah. salaadda markaad isu taagtaan midkiin imaam ha idiin noqdo imaamku markuu akhriyana dhagaystoo dheg raariciya waidaa qara'a faansituu xadiidka abu muusa alashcari baa waxaa soo saaray axmed iyo muslim iyo ibnu maajah abu cawaana iyo hayrkoodba marka isagana waxaa la socda fa ansituu isaga laftiisa lafdada fa ansituu ah waa la haystaa oo bukhaari rag la haysto waxay leeyihiin fa ansituu waa shaad ma leh ayib abu daawuud iyo abu xaatim iyo meeshaasay iyaguna haystaan waxay leeyihiin lafdada fa ansituu ma sugna laakiin culimmada xadiidka badankood way sugayaan oo uu ka mid yahay muslim iyo kayrkiiba way sugayaanoo waxay leeyihiin lafdadu way sugantahay fa ansituu way sugantahay bay leeyihin maxay faa'idaynaysaa marka waxay faa'iidaynaysaa oo laga qaadanayaa in imaamkaaga qiraa'adiisa aad dhegaysato markuu wax ahrinayo u dheg raariciyoo dhegaysana waxaa ka dhalanaya wax kale ha akhriin ah, wa waidaa qara'a fa ansituu insaadka waxaa ka dhalanaysa inaadan wax kale ku mashquulin oy ka mid tahay qiraa'adu la'anna qiraa'adu way ku mashquulin sidaas daraaddeed haddii lagu yidhahdo dheg raarici waxbana ma taaban kartid wax kale kuma mashquuli kartid waxba ma ahrin kartid saas way macnaha marka waxaa laga qaadanayaa imaamkaaga markaad ku daba xidhanto wax akhrinayo inaad qiraa'adiisa basa dhegaysato waxna aan lagu ogolayn kale inaad akhrido ama faataxa ha noqoto ama qur-aan kale ha noqoto waxba ha ahriyno imaamkaaga uun dhegayso sidaasaa xadiidka laga qaadanaya ayib waxaana dhagaystay waxaana deliishaday ee a'immada qaarkood oo qaba ma'muumku imaamkiisa gadaashiisa markuu taagan yahay imaamkuna uu salaada la jahrayo in uusan u bannaanayn uu wax akhriyo faatixana akhrin maayo qur-aan kalena akhrin maayo waana madhabuljumhuur qiraa'ada basuu dhegaysanaya abu xaniifa iyo maalik iyo axmed iyo isxaaq iyo shaafici fii qowlihi alqadiim fi ljadiid sida ibnulmundir uu sheegayo xataa masar markuu tegay ilan qowluhu lqadiim waa ciraaq intuu joogay buu ah qowluhu ljadiidna waa masar markuu tegay ardadiisii masar la joogtay baa laba ra'yi ka wariyey ibnulmundir wuxuu leeyahay xataa masar markuu tegay laba ra'yi buu imaamku lahaa oo ah midna uu dhihi jiray ha la ahriyo midna uu dhihi jiray aan la ahrin marka laakiin a'immada kale imaamu shaafici baa ra'yigiisu iskhilaafsan yahay laakiin intooda kale ismayna khilaafina waxay idhahdeen waxba ma ahrin karo amus qira'ada imaamkaaga dhegayso imaam shaaficina dhowr ra'yibu masalada kale ayib ugu yaraan labadaa ra'yibuu kale marka waxaa la dhihi karaa jumhuur ahlilcilmi baa qaba ayagu xanafiyadu waxayba leeyihiinba imaamba hadaad leedahay ama qiraada kor ha u qaada ama hoos ha u qaadee imaamba mar hadaad leedahay wax akhrin a ah lagaama rabo laa fi sariya walaa fi ljahriya laa fi siriya walaa fi ljahriya salaaddu ama siriya ha noqoto ama jahriya ha noqoto marba haddaad imaamka ku daba xidhan tahay iska aamus haddaad qiraa'adda maqlaysana dhegayso haddaadan maqlinina shib iska dheh xanafiyadu halkaasay mareenba siriyaday xataa ku dareen laakiin intooda kale waa ra'yiga jumhuurta weeye waxay kala qaadayaan salaaddu hadday siriyo tahay ama qiraa'ada imaamka aadan maqlaynin waad ahrin haddii ay jahriyatood qiraada imaamkaaga maqlaysana waad aamusiyo qiraa'ada imaamkaa degaysana waana acdal laqwaal baa la yidhahdaa waan u tegi doonnaaman qoladaasaa marka daliishanaya xadiidka wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku insarafa wuxuu ka baxay oo ka gadoomay min salaatin salaad xaggeed salaadaasoo jahara uu kor u qaaday fiiha dhexdeeda bilqiraa'ati ahrinta uu kor u qaaday faqaala markaasaa nebigu wuxu uri sal ly hal qara'a ma akhriyey macii la jirankayga axadun ruux oo minkum idinka idinka mida aanifan hadda yacnii hadda markaan tukanayay mid idinka idinka midoo ee qur'aanka ila akhriyay miyaa jira markaan ahrinayay fa qaala rajulu nin wuxuu idhi nacam yaa rasuul allah haa kula ahriyay markaas qaala nebigu wuxu uri sl fa innii anugu aquulu waxaan leeyahay oo naftayda aan isleeyahay ma lii maxaa ii sugnaaday oo unaazacu la iila jiidanayaa alqur'aana qur'aanka maxaa la iila jiidanaya yani maxaa qur'aanka la iila haystaa oo la iila jiidanayaa baan isleeyahay bimacnaa wax weeyaan garoo markuu nebigu qiraa'ada ahrinayay buu isaguna gadaal ka ahrinaya xoogaa marka ahrintii nebigaa ka qasantay ilan marka e, sawt kale iyo hadal kale kugu soo dhaco adoo wax ahrinaya ahrintaa kaa qasmaysa qiraa'adaa kugu cuslaanaysa marka waxaan isleeyahay buu nebigu sal lla lay waslam maxaa lagula haystaa qiraa'ada oo yaa kugula dheggan ah, saasaan isle culays ku dareemay macnaha ayib maa lii maxaa ii sugnaadoon unaasacu la iila haystaa alqur'aana qur'aanka oo la iila jiidanaya qaala wuxuu yidhi nebigu sal qaala wuxuu yidhi abu hurayra faintaha annaasu dadkii markaa kadib intaha way joojiyeen annaasu dadkii waxay ka reebtoomeen can ilqiraa'ati akhrintii bay ka reebtoomeenoo daayeen maca rasuulilaahi rasuulka lala ahriyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh fiima yajharu waxa uu la jahrayo fiihi dhexdiisa rasuululahi sal lay slam oo min asalawaati salaadaha ah bilqiraa'ati akhrinta la jahrayo wixii salaadee markaa uu qiraa'adeeda la jahrayo dadku inay nabiga wax la akhriyaan bay marka joojiyeen wixii intaa ka dambeeyey xiina goortii bay joojiyeen samicuu ay maqleen daalika arrinka min rasuulilaahi ay ka maqleen sala allahu calayhi waaalihi wasalam markay rasuulka arrintaa ka maqleen wixii nebigu wixii intaa ka dambeeyey wuxuu akhriyo ee qiraa'ada ay maqlayaan way aamusi jireen way joojeeneen wax akhriyaan marka rawa waxaa wariyay abu daawuuda wannasaa'iyu wاtirmidiyu waqaala tirmidi wuxuu ihi xadiiun xasan ayb wakadalika waxaa saxiixiyey xadiidkaas alimaam abu xaatim alraazi ibnu xibbaan iyo sheekh albaani iyo heyrkood baa saxiixinaya laakiin jumlada dhahaysa qala fantaha annaasu can alqiraa'ati maca rasuuli illaah qaala intaa ka dambaysa baa waxaa laysku haystaa alqaa'ilu man man ilqaa'il cidda tidhi nebigu markuu sidaa yidhi dadkii akhrintii way joojiyeen salaadaha jahriga inay nebiga la akhriyaan oo qur-aan akhriyaan way joojiyeen hadalka ayaa yidhi waxaa laysku haystaa ma abu hurayraa yidhi oo markaasi waa marfuuc ma zuhri baa yidhi oo markaa waa mursal ma nin zuhri ka hooseeyaa yidhi oo markaas waa munqatic saddexdaa kay tahay waa jumladaa dambaa marka laisku haysta a'immadii mutaqadimiinta ahaa badankood waxay qabaan hadalkan hadalkii abi hurayra ma aha waa kelimo mudraj ah zuhri baa iskale bay qabaan waxaana ka ragga sidaa qaba alimaam moxamed ibnu yaxya aduhli shaykh lbukhaari iyo muslim labadaba iyo bukhaari iyo ninka la yidhahdo yacquub ibnu sufyaan alfasawi iyo imaam alkhaaabi iyo khatiibu lbaqdaadi kuwaasoo dhan waxay qabaan waa qowlu zuhri ee ma aha qowlu abi hurayra maaha hadday qowli zuhri noqoto waa mursal markaa lanna zuhri waa taabici sahiir awah ah inuu markaa yidhaahdo dadkii way daayeen akhrintii oo maadaa joogay muuna joogin sooma marka yaa u sheegay muuna sheegin cidda u sheegtay marka saas daraaddeed inuu mursal yahay bay rajaxayaan hadalkaasi uusan yani e, marfuuc ahayn xadiid ka ahayn ayb hadal abu hureyre inuusan ahayn laakiin sheekh albani caleyh raxmatullah iyo bacdulmuta'ahiriin oo kaleo culimmada ka mid ah, ayaa dood badan masaladaa ka galay oo waxay isbaatinayaan oo iyagu ku doodayaan hadalku waa hadalkii abu hurayra ah, zuhri male ninka hooseeyana male abu hurayra iska leh doodaasay qabaanoo ayaguna muxuu ahaay ka dhiibanayaan laba gooraba meesha xadiidka laga deliishanayo waa inta dambo fantaha annaasu cani alqiraa'ati maca rasuuliillah waxayna deliil iyo xujo noqon kartaa in salaada jahriga ah, imaamkaaga qiraa'adiisa markaad maqlayso aadan waxba akhriyin saxaabaduna aamusi jireen markuu nebigu akhrinayo qiraa'ada jahriga salaadaha jahriga markay qiraa'adeeda ay maqlayaan inay aamusi jireen laakiin wuxuu xujo noqon lahaa markii abu hurayre hadalkiisa uu noqday laakiin khilaafkaasaa ku jira doodaas macnaha ayb وcan cubaadata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi sallaa waxaa tujiyey rasuululahi sl lay wasalam sallaa wuxuu tukaday rasuululahi sal lay wasalam wuxuu tukaday asubxa salaaddii subax fahaqulad waxaa cuslaatay calayhi korkiisa alqiraa'atu akhrintii baa ku cuslaatay ayb yani waxa weeyaan waatii hadda aan ka hadlaynayo gadaashiisaa wax laga akhriyey marka akhrintii uu maqlayay dhagtiisa soo dhacaysay baa waxay cuslaysay tii isaguu ahrinayay qira'adii baa ku cuslaatay fa haqulat calayhi alqiraa'atu baa ku cuslaatay nabiga sal lay slam falama insarafa markuu salaaddii ka baxay baa qaala wuxuu yidhi innii anugu uraakum ama araakum waxaan idin arkaa taqra'uuna inaad akhrinaysaan waraa imaamikum imaamkiinna gadaashiisa waxaan arkaa inaad imaamkiinna gadaashiisa wax akhridaan qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaanu dhi ya rasuulallah qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaanu dhi yaa rasuulallah rasuulka ii haah wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay ii bimacnaa ajal qul ii warabbii innahu lxaq ii waa bimacnaa ajal nacam oo kale waay ayb ii haa buu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay haah waa akhrinaa buu yidhi qaala nebigu wuxu uhi sal ly slm laa ilaa biummi alqur'aani faatixada mooye wax kale ha yeelina imaamka wax kale ha akhrina faatixada mooye maxaa yeele fainnahu laa salaata salaadi ma jirto liman cid uma jirto lam yaqra' aan akhriyin biha iyada faatixadu iyada lagama maarmo la'aanteed salaadiba ma jirtee laakiin waxaan iyadahayn ha ahriyina imaamka gadaashiisa rawa waxaa wariyay abu daawuudda baa wariyay watirmidiyo wlbukhaariyu bukhaari baa wariyey fii juzi alqira'a buu ku wariyey ah, yani waa kitaab uu leeyahay kutubta bukhaari ka waxaa la yidhaahdaa yani juz alqira'a khalfa alimaam ama alqira'a khalfa alimaam ayuu leeyahay ah, waxaa isaguna sidoo kale yani kitaab leh ama risaale cinwaankaa leh alimam albayhaqi caleyh raxmatullah alqira'a khalfa alimaam buu isaguna leeyahay ayb oo masaladan hadda aan axaadiisteeda dul kutub madax bannaan ka alifeen wlbukhaariyu bukhaari baa isagana wariyey fii juzi alqira'ati juska ama kitaabka la yidhahdo alqira'a khalfa alimaam wasaxaxahu wuuna saxiixiyey walahu waxaa u sugnaaday xadiidka shawaahidu shaahidyaal buu leeyahay cinda axmeda wabni xibbaan axaadiis kaloo u markhaati kacaysaa jirto axmed iyo ibni xibbaan ay soo saareen ayb xadiidkan waxaa taxsiiniyey daaraqutni iyo tirmidi iyo khataabi iyo ibni xajar waxaa saxiixiyey ibnu khusayma oo shaahid kale horta waa daciif xadiidka sanadkiisu waa daciif wuxuuna ku cilaysan yahu xadiidka cilladiisu ay tahay waa inqiطaac iyo idiraab sanadkiisu waa kala go'an yahay lafdigiisa iyo sanadkiisuna idiraab baa ku jira idiraabku waa nooc dacfiga ka mida ah. laakiin qadarka xadiidka shaahid kale oo axaadiis kale ay u markhaati kacayso oo shaahidkaa ku xoogaysanaya waa uun qaybta ah laa tafcaluu ila biummi lqur'aan ama falaa tafcaluu ila an yaqra'a axadukum bifaatixati lkitaab intaa waa sax ah, laa tafcaluu ila biummi lqur'aan intaasaa saxa ama inta dambe fainahu laa salaata liman lam yaqra' biha xadiiu cibaadatu bnu saamit ma sugna leesh lanna inqiطacna waa ku jira idiraabna waa ku jira shaahidna ma leh qaybta shaahid kale waa qaybta horeo laa tafcaluu ila biummi lqur'aan faatixada mooye wax kale ha samaynin ayb faatixada mooye wax kale ha samaynin waxaa u markhaati kacaya qaybta iyadaa xadiidu bukhaari soo saaray fii jus'ihi axmed iyo bayhaqina soo saareen min xadiidi rajulin min asxaabi nebi sal lay slam oo bayhaqi iyo ibnu xajarba ay taxsiininayaan wakadalika ibnu xibbaan iyo albanina way saxiixinayaan waxaa kaloo shaahid kale u markhaati kacaya jumladaas eh, xadiid kaleo axmed soo saaray bisanadin daciif can abi qataada marka qaybtaasaa shawaahiddaa loo helaya waana midda uu yidhi walahu shawaahid cinda axmeda wabni xibbaan shawaahiddaasi ma u markhaati kacayso mana xoojinayso qaybta dambee dhahaysa fa innahu laa salaata liman lam yaqra' biha intaasi shaahid ma leh laakiin inta shaahidka lehee ay u markhaati kacayaan oo xoojinayaan waa inta hore oo dhahaysa laa tafcaluu ila biummi lqur'aan intaasaa marka shaahid leh oo xadiidka ka sugan xadiidka intaasaa sugmays macna wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan falaa taqra'uu ha akhriina bishayin shay oo min alqur'aani qur'aanka ka mida idaa goortii jahartu aan la jahro bihi qur'aanka aan la jahro ilaa biummi lqur'aani ummi lqur'aanka mooye ilaa faatixada mooye rawa waxaa abu daawuud wاnnasaa'i wadaara quطni wa qaala wuxuu yidhi kulluhum iqaatun saamuu idin qoraya hmm. wax ka kulluhum iqaatun yani rijaaluhu kulluhum iqaat way maanaa ragga xadiiska saas ku jira dhammaantooda waa iqaat sawaab wax weeyaan iqaat ma wada aha sanadkiisa waxaa ku jiran la yidhahda naafic ibnu maxamuud oo majhuul ah waana mudarib jumladanina shaahid ma leh sidaas daraaddeed waa daciif yani wax weeyaan yani lafdigani isaguna waa daciif inda daara qutni ayb warka murtidiisu waxa weeye waxaa inoo soo baxaya in ay ka sugan tahay uun qaybta horeoo ah laa tafcaluu ila biummi alqur'aan imaamkiina gadaashiisa markaad ku tukanaysaan faatixada mooyee wax kale ha ahriyina ha akhriyina faatixada mooye ayb waxaa deliishaday xadiidkan alimaamu shaafici caleyh raxmat oo u deliishaday haddaad ma'muum tahay imaamkaaga gadaashiisa hadday salaadu ay siriyato qiraa'adiisa hoosuu u akhrinayo iyo hadduu kor u akhrinayaba inay laasim tahay faatixadu oon laga tegi karin waa madhabka alimaamu shaafici caleyh raxmatullah laakiin fii qowlihi اljadiid waana madhabka asxaabtiisu ay u badan tahay kutubtan fiqiga mxuu ahaayey yani madhabka na mxuu ahaaye waa madhabka ku ah mxuu ahaaye ee ku qoran waay yacni in ay faatixadu laasim tahay sawaa imaamkaagu ha la jahro ama ha siraysto faatixadu inay laasim tahay waa madhab shaafici fii qowlihi اljadiid waay ayb iyagaa deliishanaya marka iyagaa deliishanayo faatixada waa laasim bay leeyiin laakiin waa lala doodayo dooddu waxay ka jirtaa xadiidka lafdigiisu ma faa'iidaynayo inay faatixadu laazim tahay laakiin wuxuu faa'iidaynayaa in la akhrin karo hagee laga qaadanayaa yacni wuxuu yidhi laa tafcaluu ha samaynina ilaa biummi alqur'aan ummulqur'aankiiyo faatixada mooye waxaa la yidhahdaa marka hadduu nahyi soo arooro cilmiga yani usuulfiqiga hadduu nahyi soo arooro nahyigiina wax laga soo reebo waxa la soo reebay xugumkiisu wuxuu noqonayaa uun kii ka horreeyey buu ka xugum gedisan yahay naqiidulxukmi alawal uun waay nahyiga waxaa la yidhi ha akhriyiina soo maaha ilaa faatixada mooye ayib faatixada in la akhrin karo bayxadiisku sheegay waxa laga faa'iidaysanu in la akhrin karo laakiin lagama faa'iidaysanayo ma waajibba lagama faa'iidaysanayo ma mustaxabba waxa laga faa'iidaysanu inay bannaan tahay saasuu macnaa inay bannaantah umbaa laga faa'idaysan intaa ka badan xadiidka lafdigiisa lagama faa'idaysanay waana sida ay taqriirinayaan culimmada usuulka qawaaciddana saasaa muqarar ku ah ayib ayaguse waxay u deliishadeen in ay faatixadu laasim tahay imaamkaaga gadaashiisa haddii aad ka tagtana salaadaadu burayso saasay iyagu u deliishadeen wacan cubaadata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaala nabigu wuxuu idhi laa yaqra'anna yuusan ahriyin axadun axad oo minkum idinka idinka mida shay-an wax oo qur'aanka oo min alqur'aani qur-aanka ka mida yuusan akhrin jahartu aan la jahro bilqiraa'ati akhrinta markaan la jahron kor u qaado ila biummi alqur'aani faatixada mooye rawah waxaa wariyey addaara qutni baa wariyey ariiqiisa kadalika bayhaqi baa wa qaala wuxuu yidhi daara qutni rijaaluhu xadiiskan kulluhum dhammaantood iqaatun iyadana sax sanadkiisa waxaa ku jira naafic ibni maxamuud ibni rabiic oo majhuul ah kadalika idiraab baa ku jira xadiidkuna shaahidna male lafdigani sidaas daraadeed isagana waa daciif lafdigani lafdigani waa daciif ayb shaaficiyada daliilkooda ay xadiiskan istidlaalkooda xadiiskan ay deliishadeen oy u deliishadeen faatixadu inay laasim tahay imaamka gadaashiisa siriye iyo jahriye labadaba arrintaa rukniyada iyo laasimnimada ah waxaa laga qaadan lahaa haduu asixi lahaa lafdiga ah fainahu laa salaata liman lam yaqra' biha xadiia cubaadata qaybtaas dambe hadday asixi lahayd oo ama shaahid heli ama xoogaysan lahayd waa laga qaadan lahay ama mujarad lstina iyada ma kutusaysay leeyihi lagama faa'idaysanayo macnaa meeshaasaa marka iyagana hadal jira istidlaalkooda warawaa wuxuu wariyey buuhi cabdullaahi bnu shadaad wuxuu wariyey ana nabiya nebigu sal lay waslam qaala inuu yidhi man kaana ruuxii uu ahaaday lahu isaga imaamun imaam fa qiraa'atu limaami imaamka ahrintiisa ayaa lahu isaga qiraa'atun ahrin u ah yacnii fa qiraa'atu limaami lahu qiraa'a akhrinta imaamkaagaa akhrintaadii ah waxaad akhrin lahayd imaamkaagii baa kuu akhriyey ayb rawa waxaa wariyey addaara quطniyu baa wariyey waqad ru'ya waxaa la wariyey buui musnadan asagoo la tiiriyey min turuqin baa lagu wariyey turuqdaasoo kullihaa dhammaanteed dicaafun wada daciifa ah. Ah, bimacnaa wax weeyaan musnadku waa caksulmursal waay waa did lmursal mursalka waxaa la yidhahdaa waa xadiidka uu taabicigu nebiga u tiiriyo soo ma uusan saxaabigii uu ka qaatay san sheegin ayb musnadkana waxaa la yidhahdaa markii xadiidka la sheego saxaabigiis musnad buu markaa noqonaya marka waxa la wariyey isagoo musnad ah min turuqin baa lagu wariyay kulliha dhammaanteed daciifun oo dicaafun oo daciif yani uruq waxaa lagu wariyey saxaabigii la sheegay jaabir hayrkii saasaa lagu wariyey laakiin uruqdaa dhammaanteed waa daciif saas wey manaa wاصaxiixu sida saxiixana annahu isagu mursalun inuu mursal yahay oo cabdulahi bnu shadaad ibnu lhaad taabicigaasi xadiidka uu nebiga u kor yeelay ayb waa kabiira waxaa soo saaray taxaawi sidoo kale waxaa rajaxay xadiidku mursal inuu yahay oo irsaalkiisa rajaxay bayhaqi sheekh albaanina waa xoojiyey bal waxaad moodaa hadalkiisa ka muuqata sidaa sifatu salaadka asalka ah waxaa ka muuqda inuu xoojinayo isagoo musnad ah oo yacni shawaahid iyo turuq waxbuu u keenay marka wuxuu leeyahay xadiidku saxiix buu noqon karaa laba goraba waxaan laysla diidanayn xadiidku inuu yahay mursal saxiixulisnaad ah ninka irsaaliyey ee xadiidka mxuu ahaayey taabiciguna waa min kibaari taabiciin mursal ha ahaadee haddana wuxuu leeyahay shawaahid qur'aanka iyo sunnadaba leh marka mursalkanoo kale waa xoogaysanaya sida sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu leeyahay wa hada alxadiiu ruwiya mursalan wa musnada xadiidkan ah, isagoo mursalana waa la wariyey isagoo musnadana waa la wariyey walakin akaru ala'immati athiqaat rawawhu mursalan can cabdillahi bni shadaad laakiin yani eh, ruwaadda intooda badanee hiqaadka waxay warinayaan isagoo mursal ah cabdullahi bnu shadaad uu irsaalinayo ayib waxaa isnaadiyey buu leeyahy qaarkood ibnu maaja baa soo saaray isagoo musnad ah wuxuu yidhi wahada mursalu cadadahu daahiru alqur'aani wasunna buu yidhi waxaa qur'aanka daahirkiisa iyo sunnada daahirkeeda ayib wa qaala bihi jamaahiiru ahli اlcilmi min alsaxaabati wاltaabiciin waxaa maray oo sida ku tagay saxaabada badankood iyo taabiciinta badankood ayaa sidaa ku tegay ayib oo wuxuu yidhi wamursiluhu min akaabir taabiciin ninkan xadiidka irsaaliyey ee taabicigana waa taabiciinta raggoodii ugu waaweynaa buu ka mid bal waxaa laleeyahay cahdigii nebigu dhashay baa laleeyahay ayb wamilu hada almursali yuxtaju bihi biitifaaqi ala'imati alarbaca wahayrihin buui mursalka noocan oo kalaana waa la xujaystaa aimada afarta agtooda iyo hayrkoodba mursal kibaaru taabiciin uu irsaaliyey haddana daahirka qur-aanku xoojinayo haddana axaadiista daahirkeedu xoojinayso mursalka noocaasoo kala waa xuja buu leeyahay cinda ala'immati alarbaca bal imaamu shaafici wuxuu leeyahy wuxuu nasan caddeeyey cala jawaazi alixtijaaji bimili hada almursal mursalka noocaasoo kale markuu noqdo in la xujaysanayo uu xujo noqonayo buu imaamu shaafici caddeeyey xagee ku caddeeyey risaaladiisa risaalada ayuu si fiican qeexay oo mursalku hadduu helo mursalka asalkiisu waa daciif laakiin mursalku haduu helo wax xoojiya oo uu helo ama yani wax weeyaan xadiis kale ama daahirka qur'aanka ama wuxuun xoojiyey hadduu helo marka wuxuu noqonayaa xujuu noqonaya wuxuu faa'iidaynayaa xadiiskan yani mursalkani wuxuu faa'iidaynayaa in marba haddaad imaam leedahay akhrinta imaamkaagu inay akhrin kuu tahay oo macnaheedu tahay akhrin lagaagama baahna wuxuusan kala qaadin ama imaamkaaga qiraa'adiisa maqal ama qiraa'adiisa ha maqlin marba haddaad imaam leedahay wax akhrina lagaagama baahna akhrintaada imaamkiibaa kuu ariyey akhrintaadii imaamkaa ku ahriyay imaamka akhrintiisaba akhrin kuwa waana adilada ay deliishanayaan nimanka la yidhaahdo xanafiyada oo ay leeyihiin mar haddaad ma'muum tahay qiraa'ada lagaama raboba ah, aduu iska taagno w qiraa'adiisa maqlaysana dhegayso insaad samee haddaadan maqlayninna iska aamusnow iska daba socon isaga raac adig intaan baa lagaa rabaa waa marka adilada xanafiyadu ka mid yahay eh. yani waxa weeyaan xadiidkan mursalkii sidaasay marka madaahibtu masalada iyadaa isugu khilaafsan yihin taqriiban saddex ra'yi baa u xoog badan saddex madhabood madhab waa madhabka xanafiyada oo wuxuu leeyahay waxba ha ahriyin salaad siriya iyo mid jahriya toona imaanba haddaad leeda waxba ahriyin madhabna waa madhabka shaafici fii qowlihi aljadiid oo dhahaya ama siriye ha noqoto ama jahriye ha noqotee akhri cagsi sowmaa madhabna waa madhabka jumhuurta oo loo badan yahay oo dhahaya imaamkaaga haddaad qiraa'adiisa maqlaysana dhegaysto oo waxba ha ahrina xataa faatixada haddii imaamkaada aadan qiraa'adiisa maqlayninna faatixada akhri oo qiraa'ada haddaynin madhabkaas baa wuxuu yahay madhabka eh, muxuu ahay loo badan yahay oo a'immadu u badan yihiin eh, yani waxa weeyaan adiladuna isugu imaan karto adiladuna isugu imaan karto taqriiban daliilahaanna xoog badan daliil ahaan isagaa xoog badan leesh leanna qur'aanka kariimka alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waidaa quri'a alqur'aanu faistamicuu lahu waansituu waa aayadda uu daliishanaya uu leeyahay ibnu taymiya waxay xoojinaysaa mursalkan soo daahirulqur'aan baa xoojinaya musaneh idaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu wuxuu soo guurinayaa salafka saxaabada iyo taabiciintuba inay dhihi jireen aayaddani waxay ku soo degtay salaada bal a'immada qaarkood ijmaac bay soo guurinaya imaam axmed baa laga soo guurinayaa hayrkii baa laga soo guurinayaa inay leeyihiin aayaddani waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu waxay ku saabsan tahay salaadda ruux salaadda ka baxsan maaha ee waxaa laga wadaa imaamkaagu markuu qur'aanka akhrinayo dhegayso oo u dhag raarici ayib haddii aayaddani ay ku saabsan tahay salaaddii la tukanayay imaamkaagii markuu akhrinayana dhegaysa lagu yidhi waxaa ku cad in aadan waxba akhriyayn soo ma fastamicuu lahu wa ansituu waxay faa'idiin inaan waxba la aqhriyay axaadiistan soo marnay labadii xadiid ee isu markhaati kacayay waidaa qara'a fa ansituu ayadana waa daahirka sunnada sooma ma waa daahirka sunnada sidoo kaleeta xadiidkan mursalka isaguna xoogoobaye dhahaya man kaana lahu imaam fa qiraa'at limaami lahu qira'a intaa waxay ku darayaan oo raacinayaan yacni imaamka ma'muumka ku daba xidhan kama xambaaro qiraa'ada keliya waxyaalo fara badaan buu ka xambaaraa waxyaalo fara badanoo imaamka raacidiisa loo samayn baa jirta ta kale waxaa la isla ogolyahaa bay leeyihiin faatixada ha la ahriyo ha lagu muransanaado ayib faatixada kadib qur-aan kale ma ahrin karaa waxay isla ogol maya faatixadaa lagu muransanay laakiin wixii faatixo ka soo hadhay maya waxaa leeyahy marka maxaad u diideen faatixadana u ogolaateen qur-aanka u diideen qur-aanka kalena u diidnay bay leeyihiin imaamka dhegayso oo faatixadiisoo sidoo kale maaha adiga dood dheer baa masalada ku jirta iyo niqaash aad u farabadan oo ilaa xilligii saxaabada soo bilaabanaya ilaa iyo hadda taagan wax la isla meeldhiga maaha adiladeeda markaad fiirisana dee waabad u garaabi culimmada intaasoo ra'yi masalada kale ah, imaamu shaafici waa kan soo sheegnay ciraaq markuu joogay ra'yi buu ka lahaa waxba ha ahriyin masar markuu tegay laba ra'yi buu ka leeyahay ra'yi dhahaya akhri faatixada iyo ra'yi dhahaya waxba ha ahriyin maxaa keenaya inay hal imaam uu mas'alada dhowr ra'yi ku yeesho waxaa keenaya mas'alada adiladeeda ayaa daahirkeedu mutacaarido ah sooma saxaabadii baa isku khilaafay taabiciintii baa isku khilaafay adila marka la kala hagaya waxbaa la iswaafajinaya ninba sibuu wax u fahmaya naskan waa caam kana haasa kana ka khaasan doodu halkaasay mari marka masaladu marka masale noocaas daliil ahaan haddii la yidhahdo ha la fiiriyo xagga daliil ahaan waxay u xoog badan tahay in imaamka qiraa'adiisa haddaad maqlayso aad dhegaysato walaa faatixa walaa qur-aan kale aadan ahrin waana sida loo badan yahay jumhuurta ay mareen wey sidaasaa daliilahaan masaladu u xoog badan tahay laakiin doodeedu mana afjarmi karto wacan cimraan ibni xusaynin radi allahu canhu ana nabiya sal lay nabigu sallaa wuxuu tukaday adduhra duhurka ayuu tukaday fa wuxuu bilaabay rajulu yaqra'u inuu akhriyo khalfahu gadaashiisa sabbixisma rabbika alaclaa inuu akhriyo nabiga gadaashiisa sal lay sl bilaabay falama insarafa nebigu markuu salaaddii ka baxay ayaa qaala nebigu wuxu uri sal lay waslam ayukum qara'a akhriyey ow amase ayukum kineebaa alqaari'u kii wax ahriyahayey ah kineebaa wax akhriyahayey ah ama kineebaa akhriyey waa shaki qaala rajulu nin wuxuu hi ana aniga anaa akhriyahayey fa qaala nabigu wuxu sal ly slam laqad danantu waxaan maleeyey anna bacdakum qaarkiin khaalajaniiha inuu ila qabsadayoo ila jiitay ah, mukhaalajadu waa bimacna almunaasaca ah, walmujaadaba waa isla qabsigii isla jiidashada ayb waxaan u in qaarkiin ila jiitay xadiikaas baa waxay u deliishanayaan culimada muttafaqun calayhi buhaari muslim iyo waxaa soo saaray axmed xadiiskan waxaa deliishanaya jumhuurta oo waxay u deliishanayaan hadaad imam leedahay imaamkaaga qiraa'adiisana aadan maqlaynin ama salaadu siriya tahay markaa waad ahrin laakiin seed u akhrin hoos baad u akhrin xaggay ka qaateen ninka sabbixismo nabiga gadaashiisa ku akhriyey nebigu sal lla lay markuu weydiiyey oo uu yidhi salaadda maxaa lagula haystaa qiraa'adeedaan isleeyahay muusan ka nahayin ma garat ha akhriyin ma dhihin ha ku noqonin ma dhihin ha samaynin ma dhihin wuxuu yidhi uun qiraa'ada maxaa lagula haystaa baan isleeyahay soo ma taa waxa laga faa'iidaysanayaa marka in uu akhrin karo xilliga uusan imaamka qiraa'adiisa maqlayn bal iskaba dhaafe axaadiis kalaa inoo imaan doonto oo ku cad masalada iyada ah inay nebiga qadaashiisa akhrin jireen salaada siriyada salaada duhurka iyo casarka iyo salaadaha siriyada hoos loo akhriyo gadaasha nebiga sal lay slam way ahrin jireen faatixada iyo qur-aan saas marka waxay yacni xoojinaysaa madhabka jumhuurta oo ah xaaladda imaamku hoos u akhrinayo waad akhrin nusuustaa kalena waxay ku fadhiisiiyeen xaaladda imaamka aad qiraa'adiisa dhegaysanayso iyadaasaa kugu filan ayb oo dee yani waxa weye markuu duceeyeba waan u tegi doonnaaye yani waxa weye ihdina siraada almustaqiim laga soo bilaabo ducada markuu dhammeeyo aamiin baad dhihi aamiin aamiin bimacnaa allow aqbal waay adiga aamiin yidhi isagii ducaynaya isku mid baatiin marka yani lanno yani ruuxa ducaynaya ka aamiinsanaya labaduba way duceeyeen daahirka qur laga qaadanaya qisadii nabiyulaahi muusa iyo haaruun allah wuxuu idhi tabaaraka wa tacala qad ujiibat dacwatukumaa fastaiimaa qaala qad ujiibat dacwatukumaa sooma waa la aqbalaa la yidhi baryadiinnii marka baryada lahaa sooma haaruun lama sheegin waxay leeyihin marka baryadiinnii waa la aqbalay muusaa ducaynayay haaruunna waa aaminsanayey waxaa laga dhigay labaduba inay wada ducaynayeen adiga haddaad imaamkaaga marka qiraa'adiisa dhegaysato ood istimaac iyo insaad ku samayso ajirkii adoo ahriyoo kalead leedahay adoo ahriyayoo kale ajirkeedaa lagu siinaya saasayb baabu ta'miini aamiinsigii buu baabu yahay waljahri iyo koruqaadidda bihi aamiinsiga kor loo qaado maca alqiraa'ati akhrinta la jirankeeda ayb wljaari bihi maca alqira'a masaladani waxa weeyaan yani inuu aamiin la yidhaahdo oo macnaheedu uu yahay allow aqbal aamiin in la yidhaahdo oo kor loo qaado taas ayuu baabu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu oo laba aad imaamka waa mid aamiinsigiisa iyo dadka ku daba tukanaya aamiinsigooda can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii ammana u aamiinsado alimaamu imaamku markuu aamiinsado fa amminuu aamiinsada aamiin dhaha idinkuna maxaa yeele fainnahu man waafaqa ruuxii ay waafaqdo ta'miinuhu aamiinsigiisu ta'miina almalaa'ikati malaa'igta aamiinsigeeda ruuxii uu waafaqo hufira waa loo dhaafay lahu isaga maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah idaa ammana alimaamu ay araada ta'miin waay imaamku markuu aamiinsan rabo waay idinkuna aamiinsada ayib yani waxaa la diidan yahay idaa ammana alimaamu faamminuu sideedaa hadda ay u taalla haddii lagu fasiro ama lagu qaato waxay imaanaysaa aamiintiinnu ha ka dambayso midda imaamka sooma taana macnuhu sax maaha maxaa yeele waxaan u tegi doonnaa oo xadiis soo socota tilmaamaysa aamiinsiga imaamka iyo aamiinsigaagu inay iswaafaqaan see la yeeli waaya lafdigan marka waxaa la odhanayaa idaa ammana alimaamu ay araada ta'miin imaamku markuu aamiinsan rabo fa amminuu idinkuna aamiinsada saasay macnaha xadiista dambe ku waafaqaysa wa qaala ibnu shahaab wuxuu yidhi ibnu shahaabi zuhri maxamed muslim kaana wuxuu ah buuri rasuulu llahi sal ly mid yidhaahda aamiin aamiin rawahu ljamacatu baa warisa ila laakiin ana tirmidiya tirmidi lam yadkur muusan sheegin qawla bni shihaab muusan sheegin ibni shihaab hadalkiisan dambe tirmidi ma sheegin laakiin inta kalea ku dartay ayib hadalkan dambe ibni shihaab waxa weeyaan waa mursal soo ma nebigu wuxuu dhihi jiray aamiin waa taabici somaynaan so dhin taabici saqiira waa marka isagu nebiga goobjoog muusan ka ahayn saas daraaddeed qaybtan dambe waa lafdiga aamiin marka yani waa allow aqbal laakiin waxaa laga maarmaana inaan miimka la shidin haddii miimka la shado wuxuu markaa noqonayaa macnaha fasaadaya haddaad aamiin dhahdo macnihii oo dhan waa lumaya markaa oo waxay noqonaysaa aamiin kuwa u qastayay noqonaysa wala aammiina albayt alxaraam ay alqaasidiina albayt alxaraam min amma baa laga keenay idaa qasada marka haddaad aammiin oo miimka shado macnihii aad wadatay hadalka aad ku hadashay isma laha kuwa u qastayaanu nahay baad leedahay xageed u qasaday xagee u socota waxaad dhihi rabtay allow aqbal markaasaa waxay kaa noqotay kuwa qastaya kuwa qastaya macnuhu waa fasaadaya marka waa inaan miimka la shadin xagga hore waa la madi karaa oo aamiin aamiin laakiin miimku waa inuu khafiif noqdo saas way macnaha ayib macaanida fasaaday ka mid tahay waxaa la midoo markuu aadaamaha allahu akbar hadduu dhaho oo ba'da u alif ku taago macno faasidaa ka soo baxay wuxuu noqonayaa ilaahay waa durbaan akbaarka waxa la dhahaa durbaanka qibliga bahalkan la garaacaa la dhahaa marka muxuu raba inuu yidhaahdo allahu akbar akbar ow allaa wayn ah soo ma aliftaa aad meesha ku taagtay waxay keenaysaa cay ilahay wadameed kaga dhacdo marka yani wax weeyaan kelimaadku waa daqiiq waa daqiiq hal xarafood meesha soo gelisay ama hal xaragood khaladay ama shad aad keentay ama isagood meesha ka saartay baa kelimada carabigaa bedeli kara macnaheeda fasaadin kara manaa saas wey wa fii riwaayatin waxaa ku sugan idaa goortii qaala uu yidhahdo alimaamu imaamku markuu yidhaahdo hayri اlmaqduubi calayhim wala اdaalliin faquluu waxaad tidhahdaan aamiin maxaa yeele faina almalaa'ikata malaa'igtu taquulu waxay leedahay aamiin wa ina alimaama imaamkuna yaquulu wuxuu leeyahay aamiin faman waafaqa ruuxii u ta'miinuhu aamiinsigiisu ta'miinaalmalaa'ikati malaa'igta aamiinsigeeda ufira waa loo dhaafi lahu isaga maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi ah rawaw axmed baa wariyey wanasaaiyi lafdigii nasaai wey lafdigan hadda meesha inoo yaala amaa lafdiga axmed iyo bukhaari iyo muslimba weliba ay soo saareen iyo nasaai laftiisa waxa weeyaan ida qaala alimaamu hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin faquluu aamiin fainahu man waafaqa qawluhu qowla almalaa'ikati ufira lahu ma taqadama min danbi lafdigaas way ama lafdiga meesha inoo yaalla waa lafdu nasaai lafdiga axmed ma ayb xadiiku waa saxiix xadiidku waa saxiix wuxuuna kutusayaa oo faa'iidaynayaa imaamku inuu aamiin dhahayo dadka ma'muumiintaee gadaashiisana inay aamiin dhahayaan malaa'igta sarana inay aamiin dhahayso imaamka aamiintiisa iyo malaa'igta aamiinteedaa iswaafaqaya adiga haddaad labadaasoo iswaafaqsan taada ku aadisoy waafaqdana waa laguu dembi dhaafi haddaad ka hormarto ama kadib dhacdana warkaagu meel dhuxu ku lumay lama yaqaan ah, saas daraaddeed waa waa khalad la kala dhaxlay oo dadka si looga gooyo xataa ay adagta imaamku markuu dhaho waladaalliin markuu yidhaah isagoo aamiintiisii weli aan gaarin oo weli neeftii aan ceshanin bay ma'muumiintu waxay leeyihiin aamiin mar dambu isagu hadduu aamiin dhaho aamiintiisi gadaalay ka imaaneen wa hada khaa waa wax weyn baana meeshaa ku lumaya oo ah fainahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miin almalaa'ika ta'miinu lmalaa'ikana wuxuu waafaqsan yahay imaamka ayagu imaamkay la dhahayaan marka inaadan ka hormarin kana dibdhicin baa la rabaa ood imaamka ku aadiso oo imaamka jaanis la siiyo markuu qiraa'ada dhammeeyo inuu neefta ceshado markaa kadib aamiin u dhaho aamiintiisa marka inaad ku aadisaa la raba ayb an abi hurata radi allahu wuxuu ihi kaana imaamku aamiin dhihi waay <laughs> waa khalday ayb imaamku inuu dhaho waay hadduu dhihi waayo waxbuu ka tegay hawl buu ka tegay ayb can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii tala uu ahriyo hayri lmaqduubi calayhim waladaaliin qaala mid yidhaahda buu ahaa nebigu sal ly slam aamiin xataa yasmaca ilaa uu maqlo man yeliihi cidda ku xigta oo min asafi alwali safka hore ah ilaa dadka ku xigee safka hore ay maqlaan aamiintiisa rawa waxaa wariyay abu daawuud wabnu maaja wa qaala ibnu maaja wuxuu yidhi xataa yusmicaha ilaa uu maqashiyo ahla asafi alwal safka hore dadkiisa ilaa uu maqashiiyo oo fa marka uu la gilgisho ama la gariiro bihaa aamiintaa darteed almasjidu masaajidku la gariiro yani markuu isku dhaco ayuu masaajidku gariiraya mxuu ahay codka xadiidkan sanadkiisu waa daciif leanna waxaa ku jira in la yidhaahdo abu cabdillaah ibnu cammi abi hurayra oo majhuul ah waxaa kaloo ku jira sidoo kale ku jira in la yidhahdo bishir bn raafic oo isagana daciif saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey ibnu xajar alimaam alxaafid albuusiri iyo sheekh albaaniba way daciifinayaan ayb laakiin daaraqutni wuu taxsiininayaa sanadkiisa xaakimna wuuba saxiixinaya calaa shartihima xadiidku waa daciif sanadkiisuna waa daciif isaguna waa daciif ayb wacan waa'il ibni xujrin ah, hadduu sugnaan lahaa wuxuu faa'iidayn lahaa in nebigu sal lla lay waslam imaam buu ahaa aamiinta uu kor u qaadi jiray ilaa dadka ku xiga ay maqlaan waxaana laga faa'idaysan inuu imaamku ay tahay inuu aamiinta kor u dhaho mashruuciyadeedaa laga faa'idaysan lahaa taa waxaa inagaga filan xadiidkan ka dambeeya marka wacan waa'il ibni xujrin qaala wuxuu yidhi samictu maqlay annabiya nabiga sal lla ly oo qaraa akhriyey hayri lmaqduubi calayhim wala addaaliin faqaala markaa yidhi aamiin yamuddu xaal uu taagaya iyada sawtahu sawdkiisa uu la taagay yamuddu bihaa sawta isagoo sawdkiisa iyo dhawaqiisa kor ugu qaadaya ku taagaya rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariye abu daawuuda watirmidiyu kadalika bukhaari soo saaray e, fi alqira'a khalfa alimaam darimi daara qutni iyo bayhaqiba waana saxiixoo sanadkiisa waxaa saxiixiyey alxaafid ibn xajar iyo sheekh albani waxaa kaloo xadiidka saxiixinaya daara qutni waxaa taxsiiniyey alimaam tirmidiy ibnulqayim sidoo kale xadiidka waa sugaya waa xadiid sugan wa xadiidkani wuxuu faa'iileeyey oo loo deliishanayaa imaamku horta inuu aamiin dhahayo axaadiistii ka horaysayna way ku tusaysaa ayib sidaasina waa madhab aljumhuur bacdu ahlilcilmi waxay qabaan imaamku aamiin maba dhahayaba waa si daciif ra'yigaas ayib in lala jahrayo imaamku uu kor aamiinta u qaadayo ayuu xadiidkan waa'il isaguna faa'iidaynaya waxaana qaba alimaamu shaafici axmed iyo isxaaq baa qaba in aamiinta imaamku uu kor u dhahayo waana sida raajixee xooga badan ayb ma'muumiinta iyaga inay aamiinsanayaan axaadiista horaan ku soo marnay laakiin su-aali waxay ka taagan tahay ma'muumiintu aamiintooda kor miyay u dhahayaan mise naftooda unbay maqashiinayaanoo hoos bay u dhahayaan wax xadiia oo sugan oo sariix ku ah oo saxiixa oo caddaynaya inay ma'muumiintu kor u dhahayaan ma jiro hadal baa ku jira waxalla waxay ku soo arooroodh aathaar baa la cuskanayaa cabdulaahi bnu zubayr radi allahu tacaala canhu ardaa iyo abu hurayra aathaar noocaasaa la cuskanayaa oo inay gadaashooda iyaguna kor u dhihi jireen dadka la tukanayana kor u qaadi jireen ay marka cuskanayaan culimmada qabta in kor loo qaadayo bacd alaxaadiioo culimmada qaarkood xoojiyeenna waa jirtaa laakiin xoojinteedaasi hadal badan baa ku jira warka murtidiisu waxa weeye ma'muumiintu inay kor u qaadahayaan waa madhab shaafici fii qowlihi alqadiim iyo isxaaq ibnu rahwiya waana huwa almadhab asaxiix waxaan u jeedaa waa huwa alqowl asaxiix fii madhab shaafici yani madhabka qowlka mashhuurka ah waa in kor loo qaaday laakiin waxaa cajiib ah ee qowluhu ljadiid oo uu umkiisa ku sajilay kitaabkiisa um uu ku qoray waxa weeye ma'muumiintu inay aamiin hoos u dhahaan waa imaam shaafici saasuu umka ku caddeeyey oo wuxuu leeyahay in hoos loo dhaho ma'muumiintu ayna kor u qaadin ayuu istixsaansanaya laakiin qowluhu lqadiim baa wuxuu leeyahay kor ha u dhahaan madhabka marka kaasay xoojinayaan in kor loo qaado masalada marka ma'muumiinta kor u qaadideeda waa masale niqaash ka furaya saas daraaddeed madaahib farabadan badan kor uma dhahaan xanafiyada iyo maalikiyada iyo adiga xanaabilada iyo shaaficiyada ayaa kor u qaada laakiin xanafiyada iyo xanafiyadeed muxuu ahaay hundida hindida iyo masaajidooda adiga unbaa ka dhex dhawaaqi oo aamiin mooye laakiin ayagu waa shib wakadalika maalikiyada saas way macnaha marka madaahib fara badanoo saas weeye waa masale adiga ijtihaadiya warka murtidiisu waa masale ijtihaadiya wax nas oo saxiix oo sariixana ma leh inay kor u qaadaan macna laakiin imaamku ayadu yani wax weeyaan daliilkanay leedahay xadiiskan hadda aan dul taagana baabu xukmi man lam yuxsin farda alqiraa'a wuxuu baabu yahay xukmi man lam yuxsin ciddii aan hagaajinaynin fard alqiraa'ati akhrinta faradka ah ee waajibka ah ciddii aan hagaajinayninoo garanaynin xugumkiisa ayuu baabu yahay qiraa'ada faradka ah ee laasimkaee rukniga waa faatixadaan soo marnay sooma ninkii aan hagaajinayninoo aqooninba faatixada xukumkiisu muxuu noqonaya muxuu ahrinaya see u tukanayaa wa can rifaacati bni raaficin ana rasuula allahi sal ly waslam callama wuxuu baray rajulan nin wuxuu baray asalaata salaadiibuu baray nabigaa baray faqaala marka nebigu wuxu uhi sal ly slam in kaana hadduu yahay macaka kala jirankaaga qur'aanun hadduu qur'aan yahay faqra' qur-aanka ahri salaaddii baa la baray waxaa la yidhi haddaad qur-aan taqaano ahri wa ilaa haddaadan qur-aan garanayn faxmad illaaha alla mahadi wa kabirhu weynee wahallilhu tawxiidso allah tabaarak wa tacala keliya uma kadibna irkac rukuuc haddaadan faatix garanayn oda qur-aan kale garanayn alxamdu lilah wallaahu akbar walaa ilaaha ila allah intaa ku kadibna rukuuc buu ku yidhi waxaa wariya abu daawuuda baa wariyay watirmidiyu tirmidiyu wuxuu yihi waa xadiid xasan ah ibnu cabdilbar baa sidoo kale wuxuu leeyay waa xadiid haabit ah waxaa saxiixiyey ibnu khusayma sheekh wuxuu ku saxiixinaya calaa sharti albukhaari xadiidkani waa sugan wuxuuna faa'idaynayaa ruuxii faatixada garan waaya ama qur'aankaba waxba ka garanaynin inuu ku tukan karo muxuu ahaayey alxamdu lilaahi wallahu akbar walaa ilaaha ila allah badelkii qur'aanka ayuu gelinaya can cabdillahi bni abi awfa qaala wuxuu uhi jaaa waxaa yimi rajulu nin ila nebiy sal lay waslam buu yimid faqaala wuxuu idhi innii anigu laa astatiicu ma kari karo rasuul allow an aakhuda inaan qaato min alqur'aani qur'aanka xaggiisa shay-an wax ka mida maba kari karo qur-aanka wax ka mida maba qabanayaba wax qur ka mida ma qaban karo facallimnii ibar maa yujzinii wax igu filan wax igaga filan oo ii geli kara booskii oo salaadaydu ku asaxayso qaala nabigu wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah allaa nashan isagaana ammaan iyo mahad dhammaanteed iska leh cid xaq lagu caabuda ma jirtoon isaga ahayn isagaa wax walba ka weyn laa xawla walaa quwata ila billah xeelad iyo quwadii ma jirto ilaa isaga kaalmadiisa mooye intaa ahri buu rawa waxaa wariyey axmedu abu daawuuda wاnasaa'iyi wadaara quطniyu walafduhu daara quطni lafdigiisu waxa weeye faqaala wuxuu yidhi innii anigu laa astatiicu ma kari karo an atacallama alqur'aana qur'aanka inaan barto muxuu lafdiga hore ahaa innii laa astatiicu an aakhuda min alqur'aani shaya maxaa laga wadaa bimacnaa ma baran kara waa lafdigan damba inii laa astaiicu ma kari karo an atacallama inaan barto alqur'aana qur'aanka inaan barto facallimnii ibar maa yujzi'unii wax i gudayo fii salaatii salaadayda dhexdeeda oo igu filan fadakarahu xadiikiibusheegay xadiikaasi waxaa saxiixiyey daara qutni xaakim calaa shari lbukhaari dahabi baa ku waafaqay sheekh albaani waa taxsiiniyey alimaam lmundirina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid xadiidka dhammaystirkiisuna waxa weeye intaa markuu nebigu u sheegay oo uu yidhi faatixada ma aqaano qur ma baran aqaane maxaan ku tukadaa intaa ku tuku yidhi markuu u sheegay kadib baa wuxuu yidhi ninkii rasuul allahi hada lilaahi caza wajalla famaa lii buu yidhi intan aad sheegtay ilaahay baa iska leh waa ilaahay iyo keliyeelidiisa anugu maxaan leeyahay buuhi hadalkii wax aniga ducaa iyo wax aan leeyahay iiguma sugna eh, maxaan leeyahay buui markaasaa nebigu wuxu yidhi sal ly waslam waxaad tidhaahdaa allahuma warsuqnii wacaafinii wahdinii saadha buuri waxaad adugu leed soo mari ilaan faatixaduba soo sidaas ma ahayn faatixadu qayb ammaan bay ahayd waasaan soo marnay xadiiskeedi qayb allaa lahaa qaybna allihii addoonkay ka dhexaysay qaybna addoonkaa iska lahaa oo qaybta dambe ducada marka anugu maxaan leeyahay wuxuu ku yidhi markaad hadalkan ku ducayso ilaahu i naxariiso oo i oo i oo i hanuuni markuu ninkii istaagay fa qaala biyadihi wa fii biyadayhi labadii gacmood buu sidaas yidhi ama labadii gacmood buu saas yidhi ama mid buu saas yidhi kadibna wuu kacay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam ama haada faqad mala'a yadahu min alkhayr ah, kan soomaa gacantiisa khayr buu ka buuxsaday ah, yani waxay tilmaamaysaa sidani yan waan qabtay waanan ilaalinayaa waay waan qabtay waanan ilaalinaya marka khayr buu gacmaha ka buuxsaday buu nebi sal lay labadaa xadiis waxaa laga faa'idaysanayaa oo culimmadu u deliishadaan ruuxa faatixada qaban waaya ama qur-aanku ku adkaado intuu ka baranayo inuu adkaartan ku sii tukanayo oo beddelkii faatixada loo gelinayo sidaasay ku tageen waana sida rajaxa oo muxuu ahaayey waxayna ka mid tahay taysiirka shareecada fududaynta shareecaday ka mid tahay leanna dadka qaarkooda waxaa jira qur-aanka ku adkaan karo laakiin dhowrkan jumlo qaban karaa jira intaad qur-aanka ka baranayso dhowrkan jumlo kusii tuko ayb baabu qiraa'ati suurati suuraddii akhrinteedu baabu yahay bacda alfaatixati faatixada gadaasheeda la akhriyo fil uulayayni labada ragcadood ee hore dhexdooda wa hal tusannu mase la sunneeyaa qiraa'atuhaa suuradda akhrinteeda fil ukhrayayni labada ragcadood ee dambe la akhriyo am la mise maya baabkani waxa faatixadii in la akhrinayoon laga maarmaynin ilaa inaad ma'muum tahay qiraa'ada imaamkiisa dhagaysanaya mooye si kale faatixada loogama tegi karo taa waan soo marnay soo ma ayib suurad kale iyo qur'aan kale ma lagu darayaa labada ragcadoodee hore waa salaadaha ama saddexda ragcadooda ama afarta ragcadooda labadooda ragcadoodee hore faatixada in la raacinayo qur'aan kale su'aal kalaa taallo labada ragcadoodee dambe waa salaadaha afarta ama salaada saddexdaa ragcaddeeda dambe iyada faatixada suurad kale ma la raacin karaa sunno ma tahay saas man mise faatixada basaa lagu gaabsan kara in lagu gaabsadaa laazim taas man can abi qataadata ana nabiya sal lay slm nabigu kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya fi duhri salaada duhur dhexdeeda fil uulayayni labada ragcadoodee hore ee u horeeya dhexdooda wuxuu akhrin jiray biummi lkitaabi faatixada wa suuratayni iyo laba suuradood buu akhrin jiray garo oo ragcad walba faatixa iyo suurad saasay labadu ku imaanaya wa fi rakcatayni labada ragcadood dhexdooda aluhrayayni ee ugu dambeeyana wuxuu akhrin jiray biummi lkitaabi faatixada ah, wax kale laguma darin somalit faatixada unbuu akhrin jiray wayusmicuna wuuna maqashin jiray alaayata aayaduuna maqashin jiray axyaanan marmar bimacnaa markuu hoosu u ahrinayo marmar buu aayadaha qaarkood aayadii laba aayadood buu koruu yar ahrin jiro dadka ka dambeeya ay maqli jireen salaadu siriyaman wayuawilu wuu dheerayn jiray fi rakcati luulaa ragcadda u horaysa maa laa yutiilu si uusan u dheeraynaynin fi aaniyati midda labaad labada ragcadoodee u horeeya laftoodaa kala dheeraa oo midda hore quraanku ku ahrinayaa ka dheer qur-aanka uu tadambe ku ahrinayo saasay u kala dheeraanayaan marka wahaakadaa sidaasoo kaleu filcasri casrka dhexdiisana ku samayn jira wahaakadaa sidaasoo kaleu fisubxi salaada subax dhexdeedana ku samayn jira oo haakadaa muxuu ka wadaa labada ragcadood say u kala horeeyaan inay u kala dheeraadaan ah, sidaas sunnadiisay ahayd nebiga sal lay slm sida haalibka ah, inay ragcadba midda ka horaysa ay ka dheeraato waxyar inay ka dheerta macnaha saasay ahaan jirta laakiin marmar cagsiyana waa jira marmar aynan isnaadir sidaa uusan ku socon jirin waa jirta ayb wahaakada fi subxi muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray iyo mxuu ahaay axmed rawah waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey wazaada wuxuuna ziyaadiyey qaala wuxuu yidhi fadanannaa waxaan u malaynay annahu nebigu yuriidu inuu ula jeedo bidalika arrinka an yudrika inay soo gaadhaan annaasu dadku alrakcata aluulaa racadda u horaysa racadda ugu horraysa maxaa ragcadaha loogu dheeraynaya wa wuxuu leeyahay saxaabigu annagu sidaanu nala ahayd nu malaynayna wuxuu ahaa ragcadda ugu horraysa salaadda wuxuu aad ugu dheerayn jiray calashaani inay dadku soo gaadhaan siay dadku u soo haleelaan saa inuu ugu dheerayn jiray baan u malaynaynaa buui abu daawuud lafdigiisaas waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan sheekh albaanina calaa shardi shaykhayn buu ku saxiixinaya waa sugan yahi macnaha wacan jaabir ibnu samura qaala wuxuu yidhi qaala cumaru cumar wuxuu yidhi ayaa wuxuu yidhi lisacdin sacd wuxuu ku yidhi sacd bn abi waqaas sacd bn abi waqaas radia allahu tacala canhu ardaa wuxuu e, gudoomiye ka ahaa kuufa xilligii cumar e, gudoomiye gobol buu ahaa kuufuu guddoomiye ka ahaa reer kuufana reer niman dhib badan bay ahayd ciraaq iyo kuufa iyo sidoodaba haddaad maqasho meel dhib yar ma ahayn ilan dad baa iska dad shidda ah. marka sacad bay kasoo soo dacwoodeen iyagoo ka soo dacwoonayaan cumar badan bay ka sheegteen marka ninkaad noo keentayd amiirka nooga dhigtay waa nin noocanay dheh cumar baa marka u yeedhay sacd markaasuu wuxuu ku yidhi laqad shakawka way kaa sheegteen fi kulli shayin shay kasta dhexdii waa kaaga dacwoodeen xata salaata xataa salaadaba ha noqotee xataa salaadaaday ka sheegteen ah, iyo qaabka aad u tukanayso waa markuu leeyahay mxuu ma acraabtii reer kuufa aniga salaadda bari markuu leeyahay faqaala markaasaa wuxuu yidhi sacad amaa ana anigu fa amuddu waan taagaa oo waan siyaadiyaa fil uulayayni labada ee u horeeya waan siyaadiyaa oo waan dheereeyaa wa axdifu waan gooyaa oo waan gaabiyaa fil ukhrayayni labada u dambeeyana waan gaabiyaa walaa aaluu kama gaabiyo ama ma aabayeelo maqtadaytu intaan ku dayanayo bihi isaga min salaati rasuulilah sal lay waslam nabiga salaadiisii sal lay waslam yacni kama gaabiyo in aan ku daydo salaaddii nabiga aan arki jiray isagoo tukanaya ayb qaala wuxuu yidhi umar marka sadaqta waa runtaa buu yidhi waa runtaa jirtay daalika kaasina addannu malaha weye bika adiga aan kaa malaysanayo ow amase dannii malahayga weye bika adiga aan kuu malaynayo inaadan salaaddii nebiga gara marinaynin waxna ka gaabinaynin iyadii un aad tujinayso sidaan kaa filayay waa muttafaqun calayhi marka sacad waa ka casilay cumar radi allahu tacala canhu xilkiibuu ka qaaday asagoon reer kuufo waxay ku soo eedeeyeen hal qodoboo ka mida aan uga garaabin ayuu haddana casilay leanna waxa weeyaan eh, haddii magaalada iyo dadweynaha iyo eh, raciyadu kacsan tahay qasab maaha in sacad sanka laga geliyo sooma ilan laazim maaha waa inuu nin kaleoo bal isaguna waxoogaa ay cusaybkiisaa wakhti ay ku joogaan la geeyo siyaasaddii cumar bay ahayd siyaasaddii cumar bay ahayd laakiin macnaheedu ma ahayn inuu cumar ka garaabay dhaliilihii lagu sheegaya sacad bal markuu dhimanayay radia allahu tacala canhu ardaa kamaa fii saxiixi albukhaari dardaarankiisii bay ka mid ahay sacad uma casilin xumaan uu leeyahay uma casilin hadalkiisii dardaarankii dambe uu sheegay ka mid tahay marka yani wax weyaan ujeeddada hadda loo keena waxa weeye labada ragcadood ee hore in la dheeraynayo dheeraynta maxaa laga wadaa macnaheeda waxa weeye dheeraynta waxay ku imaanaysaa faatixada la ahrin qur-aan kalena waa la ahrinaya maqsuudka baabkuna waa kaas we soo labada dambena waa la gaabinayaa leanna faatixadan baa la ahrinaya ayb labada dambena waa la gaabinaya laakiin waxaan u tegi doonnaa labada dambe laftooda faatixada keliya in lagu gaabsado laasim meehe qur-aan kalena waa lagu dari karaa an abi saciidin hudri ana nabiya sl lay slm nebigu kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya fii salaati uhri salaada duhur dhexdeeda fi rakcatayni luulayayni racatayni aluulayayn labada ragcadoodee u horeeya dhexdooda wuxuu ahrin jiray fi kulli rakcatin ragcad kasta wuxuu ahrin jiray qadra aaaiina aaya soddon aayadood qiyaastood buu ahrin jiray wa fil lukhrayayni labada ragcadoodee u dambeeya salaada duhurna wuxuu akhrin jiray qadra qiraa'ati hamsa cashrata shan iyo toban aayadood akhrintood qiyaasteed ama qadarkeed buu ahrin jiray aw amase qaala wuxuu nisfa daalika aw qaala nisfa daalika nisfa daalika waxay bedel ka tahay wa fi lukhrayayni qadra qiraa'ati hamsa cashrata aaya iyo aw nisfi daalika isku mid ah. marka wuxuu ku shakisan yahay ma saasuu dhigi jiray mise nis buu dhihi jiray isku meel bayna imaanaysa leanno ragcadda ugu horraysa hadduu soddon akhrin jiray nisku maxay noqonayaa shan iyo e toban waay e soo marka meeshii unbay imaanaysaa laakiin lafdigiibuu ka shakisan yahay ooma lafdigan wuxuu yidhi wa fil ukhriyayni labada ugu dambaysana wuxuu akhrin jiray qadra qiraa'ati cashrata aaya shan iyo e toban aayadood akhrintood qiyaasteed ayuu akhrin jiray mise wuxuu yidhi aw qaala wuxuu yidhi nisfa dalika soddonkaa aayadood niskood buu akhrin jiray isku meel bay imaanaysaa laakiin kelimadii buu ka shakisay macnaha uu yidhi wa fil casri casarka dhexdiisana wuxuu akhrin jiray fi rakcatayni aluulayayni labada ragcadood ee hore dhexdooda wuxuu akhrin jiray fi kulli rakcatin ragcad kasta qadra qiraa'ati aaya shan iyo toban aayadood akhrintood qiyaasteed qiyaas la akhrin karo shan iyo toban aayadood buu ragcadda ugu horeeya salaada subax ahrin waxaan ujeedaa salaada casar uu ahrin jiray wa fil ukhrayayni labada ugu dambaysana wuxuu ahrin jiray qadra nisfi daalika taa aan soo sheegnay niskeed qiyaastiis oo maxay noqonaysaa marka toddoba aayadood qiyaastood bay noqon markaa ayuu ahrin jiray ragcadaha dambana rawaca wariyey axmed wa muslimun iyo muslim baa wariyey xadiidkan muxuu inoo wuxuu inoo faa'iideeyey horta labada ragcadoodee hore in faatixada la ahrin qur-aanna la ahrin oo faatixada qur-aan la raacinayo ayb waxaa kaloo inoo faa'iideeyey labada ragcadoodee hore inay ka dheer yihiin labada ragcadoodee dambe waxaa kaloo inoo faa'iideeyey labada ragcadoodee dambe laftooda faatixada keliya in lagu gaabsado laazim meehe faatixada qur-aan kale waad raacin kartaa xagge laga qaato ya leanna waxa weeyaan wuxuu akhrin jiray qiyaas la akhrin karo toddoba aayadood iyo muxuu ahaaye e, e, iyo nis marka e, xadiis kaloo sariix ku abaajira oo ku cad in faatixada qur'aan kale la raacin karo ragcadaha dambe marka waa la samayn karaa maadaama ay sugan tahayna sida mustaxabka wax weeyaan inaad marna qur-aan raaciso waa ragcadaha dambe marna aad faatixada ku gaabsato marna aad faatixada ku gaabsato inuu faatixada ku gaabsadaana badnaan jirtay nebiga sal ly slam labada ragcadood ee dambe inuu faatixada ku gaabsado wuu u badnaa laakiin haddii qur kale uu ku darana way ka sugan tahay labadaba marka wax wey waa sunno nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh ayb rawaw axmed baa wariyey wa muslimun iyo muslim baa masaladii eh, mxuu ahaay aan soo marnay oo ahayd eh, mxuu ahay eh, imaamkaagu markaad mm, imaam leedaho qiraa'adiisa aad dhegaysanayso oo aan soo sheegnay shaaficiyadu inay qabaan inaad faatixada akhriyayso qaabka loo akhrinayay ku kala aragti beddelan yihiin a'immada shaaficiyada qaarkood waxay leeyihiin wuxuu akhrinayaa imaamka sakataadkiisa imaamku meeluhuu aamusayo buu faatixada la beegsanaya akhrinteeda waa ibnu mundir iyo rag labaa maraya qolana waxay leeyihiin sakataad iyo aamuusyaal faataxa lagu akhrin karo imaammo sameeyo ee wuxuu akhrinayaa imaamkii oo qur'aan kale akhrinayaad faatixada akhrinaysa masalada marka la fiiriyo ma soo aroorin axaadiista nebigana laguma hayo imaamku markuu faatixada akhriyo inuu aamuso aamus dheer keliyeeta markuu qur'aanka akhriyo inta uu neeftii ilan qur-aanka markuu akhrinayo ruuxu neeftii baa baxaysa neeftii uu ku akhrinayo qur'aanka intuu dib u ceshanayo intaa ka badan oo sagta ah oo soo aroortay ma jirto saas daraaddeed sakataadka ay tilmaamayaan culimmada qaarkood oo faatixada lagu akhrin karo wax nebiga ka soo arooray maaha waxaan ayadana nebiga ka soo aroorin sal lay waslam inuu imaamku u aamuso dadka si ay faatixada u akhriyaan waxoogaa inuu jaanis iyo faatixada ay akhriyaan aamuskaas faatixada kadibana ma soo aroorin isagana ee dheer isagana xadiis nebiga kuma sugna salawatu rabbi waslamu caleyh hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wcala ali w saxbi wslm